insha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada waxaynu ku guda jirnay alxamdulilah taariikhdii al andalus waxayna maraysay dowladihii loo yaqaanay duwali tawaif dowladihii kooxaha ahaa dowladdii andalus markii maaragtay midnimadoodii iyo wadajirkoodii uu burburay waxay u qaybsameen dowlado kooxeed ama dowlado maamulo magaalooyin iyo tuulooyin ka talinaya waxaynu tilmaabnay ilaa toddoba gobol oo waaweyn inay u kala baxeen gobol kastaana uusii kala baxay maxay qaybo kala duduwan oo mid walba uu calan iyo dowlad iyo askar uu samaystay iyo lacag u gaara ayaynu ka warabnay haddaan wax ka soo qaadanno matalan qabailkii reer bani cabaad oo reer bani cabaad ahaa dowladdii magaalada ishbiliya ayay ka talinayeen hase ahaatee dhibtu waxay ka taagan tahay dowladihii yaryaraa ee jiiraanka ahaabaa waxay isku qabsadeen xuduuddii ay kala mm-hmm. lahaayeen ila nin walba magaaluu jeexday magaaladii xuduuddeedii baa la isku qabsaday iyo waxaa kaloo la isku qabsaday eh, subxaan allah eh, magaalooyinkii iyo waxyaalihii kasoo baxayeen magaalooyinka eh, tharwadii ama markaa hantidii beledka iyo xukunkii iyo damaacigii hunguridoonkiina meesha waa ku jira sa aawadeed ayaa waxaa madaxa isla gelaya magaaladii garnaada ahayd kuwii xukumayay garnaada iyo magaalada ishbiliya waxaa kaloo haddana eh, madaxa isla gelaya oo haddana dagaalamaya ishbiliya iyo qurduba haddana tulaytile iyo eh, saraqosta subxaan allah subxaan allah meel walba markaa waxaa ka dhacay maxay dagaalo horle baa ka dhacay oo ay isku qabsadeen matalan haddaynu tusaale kasoo qaadano dowladihii eh, duwali tawaa'ifka ama dowladaha kooxaha ah magaalada garanaada iyo ishbiliya waxaa kala xukumayey ishbiliya waxaa xukumayay nin la dhaahdo almuctamid billahi buu la baxay garanaadana dabcan wiil yar baa xukumay oo aabihii baa ka dhintay meesha nin wasiira buu ahaan jiray kadibna markii dowladdii umowiyiinta dhulka andalus ka talinaysa ee burburtay ayuu maaragtay isna u qabsaday magaalada garanaada markii uu dhintay wiil yar buu ga tegay oo ibnu balqin la mm-hmm. dhaho cabdillahi ibnu balqiin eh, maadaama uu yaraa da-diisu ay yarayd isna maaragtay wasiir la dhihi jiray eh, assabhani ayaa sii fadhiyay meeshuu xukumayay dagaal baa markaa dhex ka dhex dhacay labadii dowladood eh, markii laba dagaalkaas uu dhex dhacay waxaa dhacday arrimaha la yaabka leh ee keenay dowladda andalus inay burburto halkan diraasadan aynu qaadanayna iyo casharkan iyo lama ilaawaanka ah oo intaasoo jeer soo noqnoqda natiijada uu dhalaana ay tahay tii dhashay burburkii iyo jabkii ku yimid dowladdii andalus labadii dowladood ama dowladdii magaaladii garanaada iyo shbiliya baa isku duulay ninkii shbiliya haystay baa wuxuu qabsaday magaalo yar buu qabsaday markuu magaaladii yaraduu la wareegay ayaa ninkii ka talinayay amiirkii ka talinayay meesha wuu cadhooday wuxuu ka dalbaday musaacado iyo kaalmo mm. nasaaradii iyo kristankii joogay dhulka andalus qaybteeda waqooyi khaasatanna weliba markii dowladii weyneyd ay burburtay dowlado yaryar oo maaragtay duwali tawaif ay soo baxeen dhowr iyo labaatan dowladood ah ay dowlad kasta saddex mamlakood baa ka jiro saddexdii mamlakood baa mid walba waxa weeyaan hunguri baa galay tawasucaad bay sameeyeen dhul badan bay qabsadeen oo muslimiintu ay lahaayeen bay qabsadeen kuwii buu ka dalbaday ninkii alfonso la dhihi jiray alfonso ayaa u yimi garanada wuxuu ku yidhi waan kaa celinayaa nimankan ishbiliya jooga laakiin waa inaad bixisaa jizyo oo lacagaad isiisaa labaatan kun oo lacagta diinaarka dahabka abaad ah isiinaysaa wuu ogolaaday kuwiibuu meesha ka kiciyey ah, dabadeedna haddana waxaa dhacday lacagtii laga rabay buu bixin waayey kuwii shbilia joogay baa ku diray haddana nimankii garanaado oo ku yihi nimankani lacagta hadday ku siin waayeen inagoo wada soconna aynu ku duulnoo meeshaba aan qabsado waa ka yeelay subxaan allah wuxuuna yidhi konton marka hore labaatan baad ka beraysaan waxaan ku siinayaa konton dinaar oo dahab aan ku siinayaa sidii buu ku yeelay ninkii garanaado haystay baa markuu arkay in nasaaradii iyo ninkii kale ee colka ahaayeen muslimka ah shpili haystay inay isku raaceen ayuu isagii intuu u tegay alfonso ayuu wuxuu ka dalbaday maxay cafis iyo inuu bixinayo jisyada uu bixinayo marka jisya ayay bixiyeen walciyaadu billah u fiirsada dowladda andalus markii ay madaxda ay ka ahaayeen cabdiraxmaan annaasir ay ka ahaayeen alxaajib almansuur kiristaanka jooga dhulka waqooyi ee andalus ayaa ahaayeen kuwii bixin jiray jizyada bixin jiray alfonso awowgii jizyaduu bixin jiray oo dadka muslimiinta uu siin jiray maanta siday isu bedeshay adduunka eeg muslimiintii ayaa jizyada siinaya nin nasaaro ah oo kristan ah mm. sababta loo siinaya waxa weye nin kaloo muslimo oo hayaan awgeed ayaa markaa waxaweye eh, ayuu ka celinayaa mana jirto celise waxa weeyaan intaba uu cunayaa oo afku gashanayaa sida inoo muuqan doonta in arki doonaba taas waxa ahayd yani namaadij laakiin way fara badanaayeen tuulo yaroo kastaba meeshii markay wax ka dhacaan ma dowladda yar ee kale weyn nasaarada ayay ka dalbanaysay madad iyo musaacada sida iminkaba de adduunka ka jirta wax meel kale una ha eegin ah, nolosheenan adduunku baynu ku dabaqaynaa waa sida ka jirta un mar allaaliya marka ay muslimiintu isqabsadaan waxa ay ka dalbadaan madab dibiyo musaacado hay-adaha qaramada midoobay hay-adaha wadamada horumaray iyo dowladaha maaragtay shisheeye macruuf macruuf yani subxaan allah waana la yaqaanaa natiijadeeda iyo risaltiga ay dhashay marka waayahay halkaas ayay ka dhacday markaa suraacaat daakhiliya yacni isqabqabsi dhexdooda ah waxaa kaloo dhacday ishbiiliya iyo qurdubo laftigeedii baa loo kala taaglaya oo islaynaya oo maaragtay xuduudo isku haysta iyo madaxtinimo iyo kursi isku haysta dadkii shacabkaana ay ku dhiban yihiin tulaytila oo dabcan ahayd caasimadii andalus ka hor markii islaamku aanu soo gelin magaalada dulaydila ayaa ahayd caasimadii andalus markii uu furanayay muusa ibnu nusayr iyo taariq ibnu ziyaad raximahumullah qabailkii deganaa quudiyiinta loo yaqaanay quud loo yaqaanay qabailkii andalusiyiinta andalus deganaa caasimadooda dulaydil ay ahayd muslimiintana qabsatay yani subxaan allah haystay magaala muslim bay ahayd magaalada dulaydila iyo magaalada laydha sarakosta baa loo kala taag waayey laba nin baa haystay mid qabaa'ilkii reer bani dinuun mid la dhihi jiray huud ibnu dinuun iyo banu huud labadii nin baa isku madhay dad badan bay iska laayeen walciyaadu billah aakhirkii markii dambena waxa u yeedheen maxay nasranigii alfonse la dhihi jiray isagaana maaragtay qabsaday meeshiiba sidaa inoo soo socota oo ayn ka warrami doono haddaynu wax yar ka dul waxaan dul istaagi doonaa insha allah dowladda dowladihii nasaarada ma kristanka ee waqooyiga andalus ka dhisna dabcan markuu xaajib almansuur uu haystay ninkan ka warramayna xaajib almansuur waa ninkii dameerlaha ahaan jiray weeyaan <laughs> ninkii dameerlaha ahaan jiray markuu dhulka haystay isagaa dunidoo dhan qabsaday tawasucaad waaweyn ilaa iyo maqrib alcarabi yacni waqooyiga africa ayay dowladdiisu gaadhay ilaa iyo koonfurta france ayay gaadhay dowladihii yaraa ee mamaaligtii nasaarada ee meesha joogtayna qaarna uu ka qaadi jiray kuwana u wada qabsaday waayahay markii haddaba dowladdaasi ay dhacday ama ay burburtay oo khilaafku uu yimi saddex mamlako oo waaweyn baa meesha ka jiray mid waxay ahayd mamlakada la dhahdo mamlakatu nafar waxaa madax ka ahaa nin la dhahdo sancho lkabiir ama sancho the bigger one eh, sancho haweyn ayaa madax ka ahaa iyo mamlakadii ugu qadiimaysanayd ee nasaaradu ay ku lahaayeen waqooyiga spain oo leon loo yaqaanay waxaana madax ka ahaa bermud ninka la dhahdo bermudkii labaad ayaa madax ka ahaa kadibna isagu markuu dhintay waxa uga dambeeyey eh, wiilkiisii alfonso Eh, alfonsikii shanaad la dhihi jiray eh, mamlaka saddexaad baa jirtay oo iyadana la dhihi jiray kashtaale ama castal oon ka warramnay iyadana wax ka tilmaamnay mamlakadana waxaa ka telinayay nin la dhahdo eh, sanshu isna markuu dhintay wiilkiisii kharsiya ahaa ayaa maaragtay la wareegay marka iyaga laftigooduna waagii hore khilaaf baa ka dhex taagnaa oo mamlakada lyon waxay ku duulaysay kashtaala ashtalana waxay ku duulaysa leon eh, mamlakada aragon iyo navarna way dhammaantood waxay ahaayeen sida iminka dowladaha yareer eh, ka warramayna duwali dawaa'if ay isugu duulaan oo kale isugu duulayeen xukun raadis bay ahaayeen burbur badan baa dabcan dhex yimi marka ninka la idhahdo sansho eh, sansho lkabiirka ninka sanshoha weyn ayaa waxa uu sameeyey makiid yacni dhagar buu maleegay si uu u qabsado sbain inta nasaarada waqooyiga inteeda nasaarada kristanka ah dowladiisa uu haysto naafar loo yaqaano ayaa wuxuu doonay inuu qabsado qashtaala iyo leon farsamuu markaa keenay farsamadu waxay ahayd in boqorka ka talinaya qashtaala inuu gabadhuu ka guursado gabadha dabcan wuxuu u rabay maaha jacayl umuu hayninee dan iyo muraad buu ka lahaa wuu ka guursaday aduu arrintii iyo farsamadii sidii uu yeelay baa dhacday kadibna markuu kii dhintay wuxuu ihi anaa xaqu leh inaan dhaxlo waddanka saasaanu ku qabsaday markaa laba mamlako ayuu isku darsaday naafaar iyo kashtaal uu isku darsaday sidii oo kale ayaa mamlakadii weyneed ee leon uu ku sameeyey oo gabadh buu ka doonay <laughs> boqorkii bermuud la dhihi jiray meesha fadhiyey ayuu ka doonay adugu calaa kulli xaal taana way u suurtowday oo ninkii meesha joogay baa dhintay dabadeedna awood iyo xoog ayuu isticmaalay wuu qabsaday markaa layonna markaa fiiri wuxuu mideeyey waqooyigii nasaarada ahaa ahaayoo dhan iyagana duweylaadka yaryari ay ka jireen ayuu mideeyey intaa markuu isku qabsaday ayuu haddana wuxuu u soo wareegay galbeedka andalus oo ah wadankan burtuqiiska ama burtuqaal iminka waddanka loo yaqaano halkaa uu ku yaalo muslimiin baa joogtay dee andalus oo dhan muslim baa haysta laakiin maadaama dowlado yareer oo ay yihiin maxay tamar lahayn oo dowladdii keliya muslimku ay laba iyo labaatan dowladood u kala jartay laba iyo labaatan dowladood aan heshiis ahayn oo col ah oo waxa weeyaan cadow isu kaashanaya markii ay noqotay wuu qabsaday marka galbeedkaasoo dhan buu qabsaday wuxuu qabsaday maxay bortuqiiska magaalada lishbon oo imika caasimadda waa bortuqiiska aaggaasoo dhan buu soo qabsaday marka markaa wuxuu samaystay maxay dowlad aada u weyn adoo calaa kulli xaal isna wuu dhintay saanshuhii weynaa markii uu dhintay ayaa wuxuu ka tegey markaa wax weeyaan eh, caruur buu ka tegey marka dhowr caruura buu ka tegey ubadkiisii uu ka tegey marka eh, ayaa iyaguna markii dambe khilaafuu yimi markuu saanshahaasi uu haystay wuxuu jisiye ka qaadi jiray magaalada dulaydila muslimiintii joogtay dowladda yarada ka talinaysay dulaydila eh, reer bani dunuun wuu ka qaadi jiray jisi uu ka qaadi jiray badlayos wuu ka qaadi jiray jisi wuu ka qaadi jiray magaalada shbiliya oo reer bani cabaad ah ay joogeen wuu ka qaadi jiray subxaan allah jisuu ka ururin jiray yani dowlad weyn buu samaystay ninkaas waaya waxaa kaloo isku dayey saansho haweyni inuu balencia hadda fili balencia waxay ku taallaa maxay koonfurta xaggaas way shishaysaa aad bay uga shishaysaa maxay waqooyiga ayuu xisaar uu ku qabtay mar ayuu xisaar uu ku qabtay iyo go-doon buu dad badan buu laayay fasahaad badan buu meesha ka dhigay si xun buu u layn jiray walciyaadu billah Eh, markii dambe u arkay magaalada palencia eh, eh, inay tahay magaalo dhufayskeedu waa adag yahay ayuu isaga tegay wuu dhaqaaqay ciidankiisii markaa dhagar bay maleegeen dadkii joogay valencia ayaa intay soo baxeen valencia waa magaalada valencia la dhaa valencia iminka la dhahda waa magaalo caano la yaqaan spain bay ku taalla marka dadkii markii ay baxeen markii askartii ay baxeen bay dadkii dhufayskii kasoo baxeen dib buu usoo kala jeediyey askartiisii subxaan allah halkaasuu muslimiintii maaragtay uu ku laayay wuuna qabsaday haddana markii dambe uu iskaga baxay eh, xanuun ku dhacay baa layidhi awgeed kadibna eh, wuu dhintay marka wuu dhintay eh, markuu haddaba farnaandahaasi uu dhintay caruurtiisii markaa waxay u yimi maxay waxay waxa dhacday baan u jeeda cafwan suraac baa yimi suraac wax weeye waa dagaal dhexdooda ah ayaa dhacay dhowr caruura buu ka tegay waa midda koowaade ubadkiisii wuu qaybiyey oo mid walba dowlad gaara buu ayuu madax uga dhigay mid walba dowlad gaara buu madax uga dhigay matalan sansho wiil uu dhalay wuxuu madax uga dhigay meesha la dhaahdo sarakost cafwan sansho wuxuu madax uga dhigay qashtaala mamlakadii la jiray qashtaala wuxuuna ku yidhi magaalada saro qostana jisyada ka qaadan alfonso leon ayuu madax uga dhigay wuxuuna yidhi duraydila jisye ka qaado eh, garcie ayuu marka isagana wuxuu madax uga dhigay burtuqiiska ama dhanka galbeed eh, wuxuuna yidhi magaalada shbiliyaad ka qaadanaysaa jisyada sidoo kale gabadhu dhalo la dhahdo marka oraka iyadana magaalo caan ahayd oo samura la dhaho ayaa loo dhiibay albira niyadana magaalada tuuru ayaa loo dhiibay marka ubadkiisiiba usaa u kala qaybqaybiyey calaa kulli xaal markii uu dhintay dagaal baa ka dhex dhacay marka wiilashiyo way islaayeen wiilkii sansho la dhihi jiray baa leon ayuu ku duulay oo alfonso uu joogo aduu calaa kulli xaal uu ka adkaaday leon buu qabsaday alfonso way qabteen alfonsihii marka waxbay jeelka lagu tuuray waa maxbuus buu noqday walaashii la dhihi jiro orakana ayaa ka soo saartay oo wax adeegsatay way kasoo saartay jeelkii wuxuu yimi magaalada tulaytila ayuu u joogay maxay magangelyo siyaasadeed iyo waxsaasa subxaan allah kadibna eh, sanshoba wuxuu doonay wixii aabihii uu ka dhintay in uu si wanaagsan u maamulo oo wada qabsada run ahaantii wixii mamlakooyinkii walaaladii ay ka talinayeen markii uu duulaanka ku qaaday meeshii magaaladii samuura la dhihi jiro oo walaashii ka taliso ayaa waxa dhacday dhagar bay u maleegtay walaashii baa dhagar u maleegtay oo nin bay u dirtay ay ku tiri fariin intaad u geysid mindi calooshi ka geli ha dhinteen warqadiiba adigu loo dhiibay ninkiiba u yeedhay kaalay fariin baan ku sidaa wuu yimi wuu dilay marka subxaan allah markuu dhintay asaanshihii ayay gabadhii baa waxa uu yeedhay alfonso markaasa ku tiri alfonsow iminku haddaba jiniskaaga yimi ha markaa askar iyo waxna way siisay sidii buu ku qabsaday alfonso mm. markaa mamlakadii ama meeshii nasaarada ee waqooyiga andalus ama spain saasuu kula wareegay marka alfonso haddaba markii uu qabsaday run ahaantii si wanaagsan ayuu u wada qabsaday waqooyiga oo dhan kadibna wuxuu iclaamiyey dagaal ka dhan ah andalus waa dowlada yaroo dawaa'if maxaan ugu jirsida uga qaadanaya maan wada qabsada buu yidhi wuxuu iclaamiyey xarbulistirdaad cala alandalus dagaal dib loogu soo ceshanayo andalus ayuu iclaamiyey ha dabcan eh, markuu dagaalka iclaamiye boobkiibaa dee khufraankiibuu siiyey khufraanku waa maxay dembi dhaaf kaadhkii jannadana waa la siiyey subxaan allah ile <laughs> boobku gacanta ku hayn jiray maxay kaadhka jannada iyo kaadhka naartaba isagaa gacanta ku hayn jiray walciyaadu billah walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin marka dagaal buu ku iclaamiyey markii ugu horreysa wuxuu sameeyey dhowr arrimood yani arrimo aad iyo aada u badan weeyaan hadaynu sinaaro ka warrama waxaweye waqti aada u badan bay qaadanaysaa markii ugu horreysay dowladihii dawaa'ifta yaryaraa buu duulaan buu ku qaaday dagaalkas dagaal buu ku qaaday markii labaadna dowlad yaroo kastaba jizya bixisay baleegad dowlad muslim oo jisye siinaysa gaal siinaysa subxaan allah subxaan allah yacni waxay ku tusinaysaa dulliga iyo e heerka isla gaadheen waxaa la tilmaamayaa hal magaalo oo nin yaroo nin muslim ah uu joogay mooyaane inta kale oo dhan waxay bixiyeen jisay bixiyeen oo waxay siiyeen lacag bay siiyeen ninka muslimka ah magaalada yar uu joogay ayaa wuxuu ku yidhi anigu dagaal baan ka xigaa jihaad buu ku iclaamiyey subxaan allah wuxuu ihi waxaan bixinaya ma jirtee seef ayaad igu imanaysaa buu wax kale iguma imanaysa walle dib waddadii asuu maray marka wuxu uhi ninkan waa nin khatara weeyaan hadda tuulu ka xukuma eeg u fiirso ninku qofku markuu qof soo jeeda uu yaha wax iska celinaya cidinuma imanayso ninkan waa nin way ka cabsadeen run ahaanti way ka yaaceen intii kaloo dhan jisay wada bixiyeen marka subxana si doonuu ka qaadi jiray marka nacam aakhirkii markii ugu dambaysayna magaalada dulaytila oo laba qabaa'il isku leynayeen uh, reer bani dinuun iyo reer bani huud baa isku mm. haystay oo dagaalo khatara baa ka dhacay oo dad badan baa ku dhintay ha subxaan allah lailaha illa allah oo waa la isku dayay in la heshiisiyo waxaasoo dhan way socon weyday way mari weyday aakhirkii markii ugu dambeysay magaaladii dulaytila waxaa qabsaday ninkii la dhihi jiray alfonso gaalkii alfonso ayaa dulaytila qabsaday dulaytila waayo waa caasimadii andalus hadda ka hor dabcan caasimada markii dambe muslimiintu qurduba ay ka dhigteen laakiin qurduba ka hor caasimadda waxay dulaytilay ahayd fa saqadat dulaytilatu magaaladii dulaytila ayaa waxay gacanta u gashay gaaladii nasaarada ahayd kadib markay dad badan ku laayeen halkaa sanadkii afar boqol iyo toddobaatan iyo sideedii subxaan allah waxa weeye sanadkan waa inaad xasuusataan waa afar boqol iyo sideed iyo toddobaatanka hijiriyada afar boqol iyo sideed iyo toddobaatankii hijiriyada ayaa la qabsaday magaalada tulaytila waana markii la qabsaday magaalada tulaytila waa waxaan dhihi karaynaa waa hmm. barbilowgii ay ka bilaabantay xuruubu saliibiya dagaalkii crusideska la yaqaanay ama dagaalkii saliibiyiintu ay wadeen ee ay rabeen in ay ku qabsadaan caalamka islaamka oo dhan qabsashada la qabsaday magaalada tulaytila waxay ruxday caalamka islaamka oo dhan maaha andalus oo keliya laakiin dunida oo dhan bay ruuxday dabcan waxaa adduunka xilaa ka jiray dowladda cabaasiyiinta oo tamar yarayd oo magaalada baqdaad oo keliya joogtay oo khaliifku uu joogo oo khaliifku leeya caalamka o dhan baan madax u ahay haddana tamaryadoodu ay heerkaa gaadhsiisnayd dowladdii faatimiyiinta oo iyaduna tamar yaraatay oo dhanka waqooyiga maqrib alcarabi inta badan maaragtay laga qabsado masar iyo halkaas ku dambeysay ayaa markaa adduunka ka jirta markaa dhacdadaasi markay dhacday dhacdo waxa weeyaan bedeshay dunida bedeshay waxay u bedeshay dunida waxay u bedeshay magaalada dulaydala in la qabsado wixii ka horreeyey qabsashada dulaydila gacanta sare adduunka waxa lahaa islaam ayaa lahaa haddaba u fiirsada wixii ka horreeyey gacanta sare adduunka waxa lahaa islaam ayaa lahaa mar walba guushu way socot way socotay way socot kasoo bilow Eh, maalintii uu qabsaday abubakr khaliifkii koowaad ee muslimiinta marka nebi maxamed laga yimaado khaliifkii koowaad ilaa iyo shanta afar boqol iyo sideed iyo toddobaatankii saasunbay u soconaysay horumarka muslimiintu ay ku jiraan dabcan way jireen khilaaf iyo dhibaatooyin fara badan iyo dowlado kala warwareegaya iyo dad isqabsanaya intaa way jireen laakiin horumarkoodu wuxuu ahaa horumar maxay continusa socda meelo badan ay ku qabsanayaan iyagaa hogaaminaya adduunyada oo dhan wax walba ku hogaaminayay hadday cilmi tahay hadday aadaab tahay haddii ay tahay eh, xadaaradii ilbaxnimo ay tahay nooc walba iyagaa ku hogaaminayay qabsashada la qabsaday magaalada tulaytila waxay keentay in indha adkaan gaaladii nasaaradu ay bilaabaan iyo markii ugu horreysay inay ogaadaan maxay inay qabsan karaan wadamada muslimka marka hore dad reer baadiyaa reer miyiya oo iyagu islaaya bay ahaayeen oo cawaana subxaan allah dad cawaana bay ahaayeen laakiin maalintaas ayay bilaabantay in ay dib usoo kabtaan oo maaragtay subxaan allah ay dib intay isu abaabulaan ay qabsadaan caalamka islaamka bal e horumarkooduba uu halkaa ka bilaabmo ilaa iyo hadda dee ay dunida ay haystaan nacam eh, qabsashada dabcan magaalada dulaydle waxay ahayd saameyn aada u weyn bay adduunka ku reebtay dowladihii yaryaraayo eh, muraabiiin dowladihii la dhihi jiray markaa duwali tawaa'if dowladihii kooxaha ama tuulooyinka dowlad tuulooyinkii waxa weeyaan cabsi cabsibaa usoo gashay markii ugu horeysay ayay shir isugu yimaadeen dee dabcan marka hore shir muu jirin dowladoo andalus oo dhan hal dowlad bay ahayd nin keliyaa xukumi jiray laakiin markan markay arkeen dulayda ilaa la qabsaday waxa weeyaan shir bay isugu yimaadeen qurduba ka shirayaan maxaan yeelnaa qolo aan isdhiibna bay dhahayaan subxaan allah markaa waxaa yimi shirka waxaa yimi culummadii baa timi dabcan waxaa jiray maxay dad isku dayaya in ay islaax ay la yimaadaan ama dowladda inay dib dib u hagaajiyaan ama ay midnimadoodii dib u keenaan ama khilaafkan iyaga dhexdooda taagan inay e, yareeyaan way jireen dad isku dayayay culimo waaweyn baa xilligaa joogtay ibnu xabaan iyo rag badan oo waaweyn oo de maarata andalusiyiin culimo waaweyn baa ka dhalatay waddanka andalus markaa e, markii shirka laysugu yimi culummadii baa waxay dhaheen aynu eh, samayno aynu ka dalbano caawimo iyo kaalmo dawladda la ydhaahdo dowlatu almuraabitiin dowlat lmuraabitiin aan ka dalbano waxaa dhacday alfonso dulaydil oo keliya muu qabsanin ishbiliya laftigeedii ayuu maaragtay jisyada uu rabay ka qaado marka arrin la yaab labaa dhacday waxa dhacday wuxuu soo diray wasiir yahuudiya buu soo diray wasiir yahuudiya ayuu soo diray si looga qaado muctamid oo ishbiliya haystay in e, wasiirkii baa u yimi e, e, muctamid wuxuu ku dhahay waxaan rabaa maxay jisyadii lagaa qaadi jiray boqorka alfonse aad siin jirtay alfonsihii lixaad weeyaan aad siin jirtay waxa kale uu kaa dalbaday arrin cajiiba ah, arrin cajiib baleeg heerkay gaadheen arrin aad iyo aad u la yaab badan waa maxay arrintaasi wuxuu kaa dalbaday gabadhaydiibaa uur leh waxay gabadhaydu gabadha xaaskii u qaba weeyaan xaaskaygiibaa waxa uur bay leedahay waxay rabtaa inay ku dhasho masaajidka magaalada qurduba laa <laughs> xawla walaa quwata illaa billah xaaskaygiibaa waxay rabtaa uur bay leedahay waxay rabtaa inay ku dhasho masaajidka magaalada qurduba dhexdeeda inay ku dhashay rabtaa kaasuu waa maxay dalabka noocaasay wuxuu dhahay faalise weyn baa noo sheegtay in hadii aad halkaa ku dhash ay ku dhasho halkaa in caalamka islaamka o dhan ay qabsanayso marka ninkii muctamid uu cadhooday warqad <laughs> buu u qoray subxaan allah horta wasiirkii yahuudiga uu qabto madaxuu ka goye wuu dilayba subxaan allah gaalkii alfonsana warqad buu u qoray wuxuu ihi waxaad doonto samee jisyadiina wuu diidaynoo bixiyo nin raga buu iska dhigay subxaan allah alfonsa cadhooday markii wasiirkii yahuudiga la dilay iyo jisyadiiyo la diiday buu cadhooday magaaladii ishbiliya buu yimi o xisaar buu ku qabtay go'doon ayuu ka qabtay magaaladii ishbiliya ahayd godoonkii intii int siduu ugu jiray dabcan markuu u taag waayey u furmi weyday magaaladii ayuu wuxuu dhahay magaaladan waan iskaga noqonayaa waddankaygii baan ku noqonayaa waxaa nafta ii keenay buu ihi kaneeco marka kaneeca darteed ayaan dib ugu noqonaya marka warqad buu u qoray muctamid oo ishbiliya joogay kaneeco awgeed ayaan dib uga laabanaya ishbiliya buuhi muctamid baa warkaa wuxuu warqadii u timi ayuu akhriyey kaneeca darteed baan uga laabtay warqadii buu rogay wuxuu ku qoray hal layn buu ku qoray marka layn yarbo keliyabuu ku qoray warqadii hal layn buu ku qoray hal khad keliyuu ku qoray dhow kelmadood wuuna u celiyey subxaan allah ninkii la dhihi jiray alfons alfonsa rogay warqadii wuu akhriyey wuu cararay ninka alfonse gaalka ahaa iminka magaalada ku eh, eh, xusaarka ku hayay eraygii markuu akhriyey buu cararay meeshii uu ka yimi uu dib ugu noqday xisaarkiiyo wixiina uu iskaga maxay ahayd ereygu ku qoray marka <laughs> ereygu meesha ku qoray waa maxay wuxuu ku qoray dabcan wuxuu yihi maxay marawaxad ii keen markii hore eh, alfonso wuxuu warqadda uu ku qoray marawaxad aan eh, iskaga ilaaliyo eh, kaneecada magaalada qurduba iga soo qaad deetana jawaabta loogu qoray waxay ahayd marawaxadan kuu keenaya waa marawaxada muraabidiintan kuu keenaya ha marawaxad soo isku rawaxdid soo maaragtid isku qaboojisid muraabidiin baan kuu keenaya man hum lmuraabidiin waayo muraabidiintan laga ordaya laga firdhaday allahu akbar muraabidiintu waa niman khatara subxaan allah nimankan khatarta ah waxa weeyaan waxay qabsadeen adduunka o dhan bay xilligaa haysteen dowlat lmuraabidiin baa la dhahdaa dowladdii muraabidiinta xagay joogeen waqooyiga africa waayi markaa waxaa qasab inagu noqonaysa inay dowladda muraabidiinta iyo siday ku timi aynu wax ka tilmaamno marka dowladda muraabidiintu dabcan waxay ka bilaabmaysay maxay nin kaliya aasaasay dowladda nin kaliya aasaasay waqooyiga africa qabiil deganaa maaragtay africa deganaa weliba khaasatan saxaraha moritania mauritaniya saxaraheeda dabcan mauritaniya waddan muslima weeyaan mauritaniya saxaraheeda qabiil degan ayaa waxa weeyaan nin baa maaragtay arkay in qabiilkiisii oo muslim bay ahayn dabcan diinta islaamkaay qaateen dabadeedna waxa ku dhex shaacay fasiq fisqigii iyo khamrigii iyo zinadii iyo balaayo o dhan ayuu arkay markaa subxaan allah dadkii oo maaragtay adduunyo ku mashquulsan oo khamriliyaal noqday oo naagihii la kufsanayo oo ninku xitaa uu iska banaystay inuu guursado wax ka badan afar afar wax ka badan buu ninku iska guursanayay macnaha yacni diintii baa meeshiiba ka maqan marka ninna ay qabiilka ka tirsan eh, oo la dhaho yaxya ibn ibraahim ayaa markaa fakaray wuxuu ihi sidani si maaha qabiilkaagii baaba eh, heerkaasay maraysaa xumaantii waa inaad balwadaad iyo shiikh caalim qof dadkan waxbara ugu yeedha markaa uu baxay ninkaa yaxya ibraahim la dhihi jiray xajku tagay kadibna wuxuu yimi magaalada qirawan qirawan dabcan waxay ku taalla tunis tunis bay ku taallaa markaa wuxuu la kulmay caalimkii weynaa dabcan maalikiyada madhabka maalikiyada madhabka maalikiyadu isagaa ku faafay dabcan waqooyiga africa ilaa iyo haddana madhabka maalikiyadu isagaa ah madhabka ugu sarreeya waqooyiga africa Eh, dabadeedna shiikii buu la kulmay waxaa la dhihi jiray shiikha abu cimraan shiikii buu marka uga waramay dhibaatada qabiilkiisa haysata eh, dabadeedna wuxuu ku daray ama waxaa raacay shiikh la dhaho cabdillaahi ibnu yaasiin ilaahay how naxariis shiikhaa magaciisa waa in lagu qoraa magac biyo dahabaa ah lagu qorayaa shiikha cabdullaahi ibnu yaasiin ashiikh alcaalim arabbani cabdullaahi ibnu yaasiin ayaa la dhahaa raximah llahu raxmatan waasica shiikh waxa weeyaan wuxuu ku koray magaalada kirawaan nin reer magaala badda arkaya e, kalluun ku quraacdo ku casheeyo ku qadeeya subxaan allah weeyaan caalimna uu ahaa ka mida culimmada waaweyn ee madhabka maalikiyada marka shiikhii baa wuxuu yihi ma saxarahaasaan tegaysa meel saxara ah oo afrikaana ah, oo lagu dhimanayo biyo oolin ombaad oolin subxaan allah oo qaaradda africa meesha ugu daran dee saxaraha weyn ee mauritania kaa degan maad u subxaan allah wuxuu dhahay go-aan buu qaatay wuxu uhi mar haddii diin faafis ay tahay iska bax wuu tegay marka ninkii cabdullahi ibnu yaasin ilaah naxariisteen shiikhii markii uu meeshii uu tegay qabaa'ilkiibuu la kulmay waa qabaa'il maxay jahligu uu ku batay muslim weyn laakiin jahligaa ku batay walciyaadu billah waxay doonaan bay samaynayaan shiikhii way la dagaalameen haa markuu shiikhu isku dayay maxaynu dadkii waxu sheego way la dagaalameen way eryadeen way bacsadeen ilaa markii dambe uu iskaga tegay shiikhii oo uu tegay maxay koonfurta mauritania iyo waqooyiga senegal senegal buu aaday odaygii subxaan allah shiikhii subxan allah laa ilaha illa allah meel saxaro ah lama degaana deetana halkiibuu khaymo yar buu ka dhistay khaymadu waxa weeyaan waa taandhayar taandhayar buu halkaa ka dhistay deetana si sir ah ayuu dadka u sheego wuxuu yidhi cidda u baahan inay barato diinta islaamka halkaa ay ku timaado subxaan allah ila dil bay ku xukumeen waxay dheheen meeshii lagugu qabtaba waa lagugu dilayaa subxaan allah marka wuxuu dhahay mar haddii diin islaama inoo faafinayo lay dilaayo eh, dhimashadaaba ii dhaanta maxay yacni waa shaqo wanaagsan ayuu markaa wax weeyaan uu ku adkaystay isagoo maaragtay ka zaahiday adduunyadii iyo umuurihii kale taandhadii yarayd buu fadhiistay dadkiibaa u yimi shan shan qof bay ugu yimaadeen ninkii marka horeba eh, shiikha raadinaya yaxya ibnu cumar ama yaxya ibnu ibrahim ayaa maaragtay eh, allamtuni qabiilka waxaa la dhihi jiray qabiilkiisa lamtuni eh, qabaalkaan idiin sheegayey marka wuu u yimid shan qof baa u yimid diintii buu bilaabay diin saafiyo caqiido wanaagsan buu baray dadkii muddo markii uu joogay ardaydiisii baa badatay eh, labaatan qof konton qof marba waa maaragtay ardaydiisii baa badatay taandhadii baa taandho kale lagu daray mid labaad buay samaysteen khaymo kale iyo taandho kale haddana dhisteen ilaa meeshii saxaraha uu deganaa ay dad badan ay isugu yimaadeen ilaa boqol qof markay gaadheen ayuu qaybqaybiyey iyo tobankii qofba nin amiira buu u sameeyey nin madaxa buu u sameeyey dabcan wuxuu ku dayanayay maxay siiradii nabigeena calayhi salaatu wasalaam nebiga markii ay dhowr iyo toddobaatankii nine baycada la gelayay baycat alcaqabati thaniya reer ansaareed waa kii qaybiyey tobankii qofba nin amiira buu u magacaabay sidii oo kale dhowr tobankii qofba nin amiira buu u magacaabay wuxuu baray maxay diinta islaamkaee saafiga caqiidada ugu wanaagsan ee saafiga ah caqiidatu ahlusunna ayuu baray ha dadkiibuu diintii baray wuxuu u sheegay inay diinta islaamku ay tahay diin maxay adduun iyo aakhira labadaba lagu liibaanayo iyo ku dhaqankeedu uu tahay maxay mid lagu dhaqmeeyo adduun iyo aakhiraba adu calaa kulli xaal ninkii muddo saddex sannadood abuu meeshii joogay ciidamo ayuu samaystay oo wuu tababaray dadkii buu tababaray ciidan bay noqdeen kun qof ayay u gaadheen ilaahay amarkiisa afar sano markuu meeshii joogay kun qof bay gaadheen markay kun qof gaadheen buu ciidamadii buu diray wuxuu ihi qoomankiinii iyo faamiladiinii baad ku noqonaysaan markay ku noqdeen subxaan allah wuxuu yihi diintaad baraysaan markaa qoomkoodii bay diinta ugu yeedheen sidii bay maaragtay diinta ay u faafiyeen qabaa'iladii faraha badnaa ay u gaadhsiiyeen walilahi alxamdu waxay noqotay dacwatun naajixa dacwadu lagu guulaystay bay noqotay rag badan baa markaa meeshii kasoo baxay oo uu ka mid yahay ninka la ydhahda baxay yaxya ibnu cumar allamtuniy yaxya ibnu camar allamtuniy waa ninkii aslan markii horeba qiiradu ay qaaday qabiilkiisa lahaa waxawey waa qabiil fisq iyo balaayo ku dhex jira ee shiikhi iyo wadaadka raadsanaya weeyaan ninkiibaa caalim noqday oo diintii bartay oo shiikhii dul fadhiistay cabdullahi ibnu yaasiin buu dul fadhiistay wuu ka bartay cilmigii qabiilkiisi buu ku noqday diintii buu dadkii gaadhsiiyey waa eh, dadkii fara qabaa'ilo badan baa diintii ay qaatay diintii islaamka saafiga ahayd bay qaateen ilaa markii dambe uu yaxya ibnu allamtuni uu dhintay ilaah u naxariiste waxaa markaa meeshii la wareegay walaalkii oo isna ahaa shiikh aada u weyn oo shiikhan maaragtay cabdullahi ibn yaasiin ka dhuuxay oo ka qaatay cilmigii maaragtay ka qaatay waxaa la dhahaa magaciisa biyadaha baa lagu qoriya ninka abubakar allamtuni abubakar ibnu cumar allamtuniy raximah llahu raxmatan waasica ninkaasi waa geesi ka mida geesiyada muslimiinta waana libaaxiya halyay waana caalim dunida oo dhan islaamiya weeyaan ninkaas waa ninka qaaradda africa islaamiya abubakar cumar allamtuniy waa inaad ku qortaa magaciisa biyo dahaba lagu qoraa dad ma yaqaanaa dhalinyaradeennu ma garanayaan subxaan allah christiano ronaldo portugiis kasoo jeedana waynu naqaanaa abubakar ibnu cumar allamtuniy waa ninkii qaaradda africa islaamiye weeyaan subxaan allah waayahay shiikhii maaragtay abubakar ibnu cumar allamtuniy ayaa qaa'id noqday dabcan dagaalaha maaragtay qabiil kastaba markay isdhahdaan diinta fara way kasoo way kasoo horjeesanayen marka waa inay qasab dagaal qaadaan dagaal bay markaa ku qaadeen xoog iyo awood iyo farsamo iyo hadal iyo balaaqo iyo xujo iyo daliil intaba way ku fidiyeen diinta islaamka qabaa'illo badan bay markaa diinta gaadhsiiyeen aakhirkii markii u dambeysay waxaa geeriyooday oo shahiid noqday markaa dagaaladii dabcan magaalada ka dhacaya waxaa ku dhintay eh, shiikhii ilaahu naxariiste cabdullaahi ibnu yaasiin eh, maaragtay eh, keligii saxaraha fadhiistay dhulka saxaraha fadhiistay halkaasuu shiikhii uu ku geeriyooday raximah llahu raxmatan waasica kadibna shiikhii kale uu waxbaray abubakar ibnu cumar alamtuni ayaa hawshii sii waday kadib waxaa dhacday laba qabaa'il oo kamida ah qabaa'ilkii uu kasoo jeeda abubakar ibnu cumar alamtuni laba qabiil baa marka dagaa waxa ka dhex dhacay maxay khilaaf baa dhex yimi ciidan buu kaxaystay qabaa'ilkii buu aaday wuxuu kaga tegay meeshii ninka la dhahdo yuusuf ibnu tashfin allah allah allah allah allah yusuf ibnu tashfin oo aalin adeerkii aha waa abubakar ibnu cumar alamtuni shiikhii ayuu ayay ilmaadeer yihiin yuusuf ibnu tashfin buu markaa meeshii u kaga tegay subxaan allah isagiina maaragtay qabaylkii aaday waay yuusuf ibnu tashfin markii uu meeshii uu madaxu ka noqday dabcan qabaa'ilo badan oo afrikaan ah oo deganaa waqooyiga africa ayuu markaa ula dagaalamay islaamkana wuu ku fidiyay matalan qabaa'ilada haddaan wax ka soo qaadano waxaa ka mida qabiilkii la dhihi jiray qamaara qabiilka la dhahdo qamaara waa muslim bay sheeganayaan waxa dhahay muslim baan nahay marka nin baa madax buu yahay waxaa la dhahayaa ninka <laughs> laa xawla walaa quwat ninka waxaa dhaha xaamiim xaamiim ibnu manallah baa la dhahay ibnu manallah allah ibnu manallah nebinimu sheegtay walciyaadu billah markuu nebinimo sheegtay ayaa wuxuu yihi islaamna waa tiidi nebinimo nebi maxamed waa nebi ana nebi baan ahay deetana wuxuu bilaabay inuu sharciyeeyo diin cusub marka kolkaa diintii cusbayda uu sameeyey waxay ahayd inuu salaada subax iyo salaada cashahoo keliya uu dadka uu ku xukumo wuxuu ihi laba salaadood unbaa laydinku leeyay salaata subx wa salaat lleyl salaad habeenkaad tukataan iyo salaad maaragtay aad maalintii eh, habeenkii aad tukanaysa mid maalintii tukanaysaa waa laba salaadood buu salaadihii ka dhigay wuxuu u baneeyey in eh, ay cunayaan doofaarka dhidigeed doofaarka naagtiisa soomadan ark <laughs> doofaaradda ayuu markaa uu yidhi waa xalaalun iyaduna waa xalaal wuxuu ka xaaraantimeeyey kalluunka <laughs> laa xawla walaa quwata illa billah kalluunkuu ka xaaraantimeeyey wax xaaraano najaase ahna wuu baneeyey wixii xalaasha ahay xataa aan gawracaba u baahnayna wuu ka xaaraantimiyey ilaahay baan ka magan galnay yuusuf ibnu tashfin baa la dagaalamay e, dadkiina maarata wuu qabsaday oo meeshii qabiilkii wuu ka adkaaday diintii islaamka hayd buu geeyey waxaa jiray qabiil kaloo la dhaho barqawaado barqawaado yadu waxa isna madax u ah nin isna nebinimo sheegtoo saalix ibnu dariif ibnu shamcoon waa yahuudi buu ahaan jiray walciyaadu billah kana yahuudi buu yahuudigaasina nebinimo u sheegtay wuxuu ku waajibiyey shan salaadood <laughs> shan salaadood oo gelinka hore ah iyo shan salaadood oo gelinka <laughs> dambe laa xawla walaa quwata illaa billah toban salaadoodba maalintii kani kaga dhigay walciyaadu billaah wuxuu u baneeyey in wiilka wiilku uu guursan karo walaashii balaayoo dhan xaaraan oo dhan buu baneeyey inuu ninku maaragtay afar dumara wax ka badan uu guursan karo balaayo o dhan wixii oo dhan wuu la dagaalamay yuusuf ibnu tashfin raximahullah radia canhu ilaahay raalliha ka ahaade wuu qabsaday ilama iyo yuusuf ibnu tashfin waa rajul caiim rajul caiim waa nin aada u weyn mw waxaad ku mateli karaysaa maxay saxaabadii rasuulka sida khaalid ibn lwaliid oo kale qaabkuu dagaalami jiray radia allahu canhu waraximahu ilaah raalli ha ka aado wuxuu qabsaday siduu u waday muddo shan iyo toban sano gudahooda muddo shan iyo toban sano gudahooda yuusuf ibnu tashfin muxuu sameeyey ilaaha ha u naxariistee wuxuu ku qabsaday oo uu maaragtay xukunkiisa hoos dhigay oo diintiisa afrika ahaad uu baray dalka la ydhahdo mauritania kow wadanka la ydhahdo maqrib ama morocco wadanka la ydhahdo algeria ama jazaa'ir wadanka tunisia intaasoo dhan isagaa ka xukumay iyo senegal intaaba isaga xukumaya ciidamadiisii ku bilaabmay boqolka qof ee shiikhii cabdullahi ibnu yaasiin saxaraha fadhiye boqol qof ay ahaayeen waxay gaadheen miata alf boqol kun oo ciidan bay ciidankiisa gaadhay ilamaa iyagu noqday dawladda ugu xooga weyn ee qaaradda africa ka jirta shiikhii haddaba abubakar ibnu cumar alamtuni xaguu aaday waa nagi qabiil kale ayuu u tegay oo diintu raba inuu soo faafiyo ma qabiil buu u tegay mise duunidoo dhan buu soo islaaminay duunidii oo dhan buu ninkii soo islaamiyey qabiil kasta waxa weeyaan wuu u tegaayey wuxuu gacantiisa ku soo islaamay abubakar ibnu cumar alamtuni waa wadanka guinea bisaw waddanka senegal waqooyiga koonfurteeda waddanka ghana dahawmi togo nigeria cameron afrikada dhexe gabon shan iyo toban dal oo ka mida qaaradda africa ayuu islaamiyey abubakar ibnu cumar alamtuni allahu akbar nin waxa weye diinta u shaqaynaya ninkani allahu akbar shan iyo toban dowladood oo ka tirsan qaaradda africa ayuu diinta islaamka geeyey abubakar ibnu cumar alamtuni bacda hamsata cashara sana shan iyo toban sanadood kadib ayuu dib usoo laabtay subxaan allah markaasuu ninkii uu meesha kaga tego wayn ahaa yusuf ibnu tashfiin ayuu kusoo noqday kolka yuusuf ibnu tashfiin waxa uu noqonaya maxay ehm, de waxa weeyaan waa la magacaabay abubakar ibnu cumar alamtuni baa magacaabay subxaan allah muxuu dhahay u fiirso caalimka weyn ee rabbaaniga ah ee ilaahay dartii wuxuu qabanay wuxuu ku yidhi yuusuf ibnu tashfiin yuusuf adiga ayaa dalka xukumaya subxaan allah adaa dalka xukumaya adaana xaqule inaad wadanka xukunto dabcan yuusuf ibnu tashwin ilaa naxariista isaguna sidaas ayuu dowladii uu ku dhisay dowladda magaceeda waxaa loo bixiyay muraabitiin maxaa muraabitiin lagu bixiyey waxay ka soo jeedaa shiikhii markii ugu horreysay aasaasay ee cabdullaahi ibnu yaasiin ilaa naxariiste ayaa ribaat ayuu baray ribaatku waxa weeyaan nebigana wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ribaat waxa weeyaan waa waardiye af soomaaliya waardiyay ku noqonaysa macnaa dadka muslimiinta markaad waardiyeyso askariga ilaaliya dadka muslimiinta hadduu ilaahay darti u ilaaliyo nebigeena wuxuu dhahay hal maalin la rab maalin keliya oo ribaada ah oo aad muslimiinta ka ilaaliso cadowgooda ama dhibaatadooda aad ka ilaaliso ayaa khayru dunya wamaa fiiha ayaa ka khayr badan adduunyada iyo waxa yaallaba hal maalin keliya hadduu dhintana shahiidun shahiid weeyaan qofka muraabidka ah allahu akbar markaa muxuu samayn jiray muraabid ayuu noqday xataa culummadu way yaqaaneen de waxaa kusoo arooray axaadiis aad iyo aad u badan qofka ribaad inuu faranta hore uu tago muslimiinta uu ilaaliyo askari uu noqdo isagoo caalima culimmada islaamku way yaqaan isagoo caalima ayaa waxa weeyaan intu masaajidka uu kasoo buxuu dhahaya anuu caawa muraabid ban noqonaya muslimiintan ilaalinaya si uu u helo maxay ajriga adduunka ka khayr badan iyo waxa yaalo o dhan hal habeen keliya ayaa adduunka waxa yaalo dhan ka khayr badan laakiin liwajhi illaahi waa inaad wejiga ilaahay u qabanaysa aad muslimka u ilaalinaysaa maxay ilaahay wejigiisa aad u ilaalinaysa hadday qabiil tahay dee taasi waa sheeko kale weeyaan naam calaa kulli xaal magaca muraabit marka halkaas uga soo jeedaa shiikhii baa aasaasay markuu toban toban qof uu maaragtay marba qof madax uga dhigayay ayaa ribaad halkaasuu ka yimi deetana waxaa loo bixiyey maxay dowladdii dowlatlmuraabitiin dowladdii muraabidiinta marka waay taasina waxa waa qisadii dowladda muraabidiinta haddaba waxaan nidhi ninkii gaalkii la dhigi jiray alfonso waa kii magaalada ishbiiliya weerarka kusoo qaaday muxuu rabay wuxuu rabay inuu qabsado ishbiiliya warqad baa loo diray marawaxad haddaad rabtid marawaxadda muraabidiinta ayaan kuusoo dirayaa buu ku yihi muctamidkii joogay ishbiiliya waa kii firdhaday gaalkii alfonso la dhigi jiray subxaan allah culummadii isugu timi markii shirka la ysugu yimi culumadii ahlul andalus ayaa isu timi waxay dhaheen sidanisi ma aha waa layna qabsaday magaaladii dulaydila waa la qabsaday maalinba meel baa laynaga qabsanayaa waxa way aakhirka marka u dambaysana andalus waa la wada qabsanaya ee aynu cid u dirno yusuf ibnu tashfin allah yusuf ibnu tashfin oo joogay halkee waqooyiga africa dunidao dhan haystay inta dowladadu haystay markaa waa naga ka waran maqrib algeria mauritania senegal tunisia waxaasoo dhan isaga ka xukuma iyo africa yani africa marka loo qaybiyo saddex qaybood qayb buu xukumaa subxaan allah waxaa dhacday yusuf ibnu tashfin ayaan u yeedhanaynaa bay way yeedheen markaa in yusuf ibnu tashimin loo yeedho yusuf ibnu tashin baa warqad bay u direen waxaa la yidhi madad ahaan noogu kaalay wuu yeelay isagiina markaa dawladdiisa oo ballaadhneyd awgeed ciidamo badan muu soo kaxaysan karaynin wuxuu soo kaxaystay ciidan gaariya alaaiina alfa jundi soddon kun oo ciidana ayuu markaa waxawey u soo kaxaystay doomiyo ayuu soo raacay doomihii markuu soo fuulay ayaa badiba ku kacday badibaa ku kacday mawjadihii badda kacay waa kii ducaystay nin maaragtay ilaahay ka cabsan jiray buu ahaa ilaahay buu baryey ilaahay wuxuu ihi haddii aan u soconno waxaan jidkaaga ahayn nagu kici oo aan waddankaygii ku noqono haddii maaragtay aan u soconno jidka ilaahay inaanu difaacayno diinta islaamkana ilaahu noo deji wuu baryey marka ilaahay buu isku xidhay ilaahay baa dejiyey badii madiiqu jabalu taariq kanaalkii jabalu taariq biyihii buu ka gudbay qaaradda africa iyo andolus u dhexaysay spain ayuu sidaa ku galay ciidamo markaa waxa weye wuxuu watay eh, toddoba kun baa la ciidamo toddoba kuna buu watay markuu kasoo gudbaayey kadibna dadkii eh, reer andalus baa markay maqleen yusuf ibnu tashfin ayaa yimi ayaa iyaguna waxaweye ciidamo ayay iska ururiyeen dabcan eh, dadka khayr baa weli ku jira iyadoo dulinimo iyo balaaya ah haysato haddana dee khayrkii lagama waayey markay helaan maxay cid dhiiri gelinaysa ama hogaamiye fiican ciidan bay kaxaysteen soddon kun bay ciidankoodii guud ahaan uu isku noqday waxa ay tageen subxaan allah waxay tageen faranta hore khaasatan magaaladii dulaytila ee la qabsaday qashtaale boqorkii qashtaale ka talinaya ee kristanka alfonso ayaa maqlay in markaa waxa weeyaan in yusuf ibnu tashwin uu yimi dabcan markuu cunayey alfonso uu cunayay wadamada muslimka ee dowladaha dawaa'ifta uujisyada uu ka ururin jiray markuu arkay inaanay tamar lahayn wuxuu dhihi jiray waa ka gudbayaa madiiqan iyo maaragtay eh, badan intaan ka gudbo andalus ayaan afrika tegayaa muraabidiintan la dagaalamaya buu dhihi jiray yuusuf ibnu taashmiin baa warqad u qoray wuxuu ihi adigii dhihi jiray muraabidiintaan la dagaalamaya maanta ilaahay waa kan i keenay kaayo ila dagaalamay dabcan eh, wuu soo ururiyey alfonso waa kay soo ururiyey subxana allah ciidamo ciidaa ka tira badan miata alf ciidan boqol kuna buu soo ururiyey oo kristana oo ka yimi maxay qaaradda yurub oo dhan ingiriiskaa keenay oo francekaa keenay oo maaragtay boobkii talyaaniga ayaa laga soo ururiyey oo boobkiibaa soo barakeeyey ciidamadii oo yidhi la dagaalan eh, eh, yuusuf bnu tashfiin oo khufraan eh, ka adkay jannadii iyo madaxa kaga dhuftay maxay alfonso iyo ninkii u dagaalamaya diinta kristanka dabcan waa meesha ka bilaabantay maxay crusideska ama saliibiyiinta dowladda dowladdii maaragtay saliibiyiinta ama dagaaladii saliibiyiinta la dhihi jiray waxaa dhacday markaa ciidamadii muslimiinta laba qaybood ayuu u qaybiyey yuusuf ibnu tashfin qayb shan iyo toban kun oo faranta hore ah iyo shan iyo toban kun dambe qayb hore iyo qayb dambe qaybta hore wuxuu madax uga dhigay ninkii ishbiliya haystay ee muctamid la dhihi jiray qaybta dambena isaga ayaa maaragtay madaxu noqday ciidamada nasaaradu boqol kun bay ahaayeen halka ciidamada muslimiintu soddon kun ay ka ahaayeen yuusuf ibnu taashfin xilliga da waa sagaal iyo toddobaatan jir waa oday weyn sagaal iyo toddobaatan jir weeyaan allahu akbar marka goobtii dagaalkuu taagnaa waxaa dhacday e, maalin khamiisa bay ahayd alfonsa soo qoray warqad wuxuu yihi beritole waa jimce waa maalin fasax bay idinka idinta waa ko maalinta wuxuuta waa sabti waa yahuudda fasaxeeyo annaga xaggayga waa maalin fasax maalinta axaddana waa nasaarada fasaxoodii markaa saddexdaa maalmood aan dib u dhigno oo maalintay siniintaanu dagaalamno subxaan allah isdhawaa kii warqadu qoray markaa yuusuf ibnu tashfin wuxuu hi waryaa waxaan kugu yeedhaya diinta islaamka saddex shay midun ina kala doorat alislaam waljizya walxarb inaad islaamnimo qaadato inaad jizye bixiso adoo dulaysan iyo inaad nala dagaalamto dabcan wuxuu dha anigu waan saddex maalmood dib igu dhig buu yidhi warqadii yusuf ibnu tashfin cidna muu warqadii saddex maalmood dib nooga dhig cidna muu tusin leanna wuu fahansany waa khabiir wuu yaqaana laysa lahum maxay cahdun walaa ma laha cahdi iyo miithaaq ma laha nasaaradiiy ma laha weligood yaa midkood waxay dhahaan way buriyaan mar walba ilahay baa qur-aanka nagu sheegay subxaanahu wa tacaala marka wuu fahansanaa ma uu tusin askartiisii muu ee maalintii khamiista ayuu markiiba ciidankiisiibuu wuxuu geliyey heegan ayuu geliyey maalintii jimcaha marka la gaadhay farsamadu watay maxay ahayd alfonso salaada jimca markay galaan galaanay mashquulaanay dhahaan maanta waa fasax in uu weerara kusoo qaado isna ciidankiibuu hogaamiyeyba maalintii ayuu heegan geliyeyba maalintii jimcaha ahayd dagaalkii baa dhacay marka subxaan allah macrakada maxaa loo yaqaanaa macrakatu zallaqa macrakatu azallaaqa macraka cadiima waa dagaal weyn weeyaan oo la mida macrakadii qaadisiye iyo iyo yarmuuk la mida macrakadii dagaalkii markii la galay mise nimankii nasaaradu waxay ku mufaajaco ku noqotay iyo kedis ku noqotay subxaan allah eh, askartii muslimiinta oo heegan ku jiraba dagaalkiibaa socday muddo ilaa subig salaadii subax laga soo baxay ilaa iyo casarkiibu dagaalkii uu socday dabcan shan iyo tobankuna ciidanka faranta hore joogo keliyun baa dagaalamay qaybta dambe mu may dagaalamin way nasteen waxaana hogaaminayay yuusuf nitashfin farsamadu watay waxay ahayd farsamadii khaalid ibnulwaliid sayfullaahi masluul khaalid ibnulwaliid seeftii ilaahaya galka la-ayd macrakat ilwalaja dib uu xasuuso macrakat ilwalaja uu farsamadii uu sameeyey khidadii caskariga iyo hawshii uu ka dhigay halkaa ilaahay naxariistii janna allaha ka waraabiyo radia allahu canhu ardaa khaalid ibnulwaliid muxuu sameeyey ciidamadii qeybta hore ayuu dagaalka u geliyey xagga dambana ciidankii kaleu kaga keenay waxaa la ydhahdaa alkamash yacni ciidankii barhtanku uu hareereeyay gebigoodiiba ilaa maayo midhi aanu ka bixinba sidii oo kale u yeelay marka waa shiikhii iyo odaygii weynaa yusuf ibnu tashwiin ciidamadiisii eh, qayb ka mida kala badho badh weli waa u nasanaya casarkii markii la gaadhay oo laysku madhay subxaan allah ayuu waxa weeyaan yuusuf ibnu tashwiin weerar uu kusoo qaaday maxay kuwii nasaarada ahaa tiradoodu mataqaana intay ahayd boqol kun bay ahayd boqol kun bay ahayd waxa meesha ka dhaqaaqay mataqaanaan waxaa dhintay dhow eh, waxaa dhintay sagaal iyo sagaashan kun iyo lix boqol oo qof baa goota dagaalka ku dhintay macnaha waxaa nasaaradii ka baxsaday afar boqol oo qof afar boqol oo qof boqorkii fa alfonso la dhihi jiray soo maydan arkin isagoo laangaro lugta la jaray buu cararay habeen uu baxsaday afartii boqol waxay ahayn dhaawac bay dhammaantood ahayn saddex boqol markay yaacayn bay naftu ka baxday boqol qof oo keliya ayay ku gaadheen maxay liyon ay ku gaadheen magaaladii ay ka yimaadeen inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun laa xawla walaa quwata illa billah wixii meesha ay ku ururiyeen gedigoodii baa cagti mari boqol qof boqol kun oo qof boqol qof ka baxsatay laa xawla walaa quwata illa billah laa xawla hadihi lmacrakati zallaaqa waxay taasi ahayd maxay macrakadii zallaaqa ahayd macrako cadiima macrako aada iyo aada u weyn oo islaamku uu gacanta sare uu yeeshay bay ahayd iyo geesigii muslimiinta iyo halyeygii yusuf ibnu tashfiin yuusuf ibnu tashfiin oo magiciisu uu taariikhda islaamka uu ku waaray ilaahay u naxariiste fiiri nin adduunyo ujeeda muu ahayn markuu arkaynay dowladihii yara muraabidiinta mar dowladihii yaraayo tawaa'ifta kooxaha ahaa markii uu arkay inay guulaysteen ayuu isagu iska baxay xaguu ku laabtay dowladdiisii muraabidiinta Ah, maxaa dhacay marka kuwii baa isku qabsaday qaniimadii ilaa waa la yaqaana macruuf kuwii iminka loo hiilinayay ayaa haniimadii iyo magaalooyinkii ay qabsadeen iyo waxyaalihii ay dadka gaalada ka dhaceen ayay isku qabsadeen halkaas ayaynu ka qaadaynaa maalinta soo socotan cashirkeenna baarak allahu fiikum wajasaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu Amin. Amin. Jazakumullah. hay hay hay baaraka allah fik mm.